jirno noo dambeeyey witrka iyo abwaabtiisao kala duwan baabka kontonaad dikru اlاkhtilaafi sheegitaan la sheegaa khilaafka calىa shucbata ibnu xajaaj imaamka la khilaafay can qataadata uu ka wariyey ibnu dacaama wayaane fii hada اxadii xadiidkan xadiidka witrka hadlayay ee ruwaaddi khilaafka isku khilaafeen shucba warinta uu ka wariyey qataada oo qaarba ay si u sheegeen ayuu baabkan u baab yahay kuna saabsan salaada witrka ninka la yidhaha qataada shucbaa ka wariyey waxaa kaloo noo imaan doonta shucba oo waxaa weeyaan qataada inta ka wariyey xadiidka uu toos u yahay ibna abza cabdiraxmaan ibna abza uu wariyay ayaa noo imaan doona marka wuxuu ku imaan doonaa marka duruq amaba hab kala duwan khilaaf uu sheega waxaa weeyaan dariiqyada uu ku soo arooray inuu ishaaro ayaa muhiima wax ishkaal laho ku sugan xadiid sixadiis taabanaana ma ma lahan haddii ay si uun u taaban lahaydna xadiidka wuxuu ku ansaxayaa biاladii qablahu wa biاladii bacdahu intaas weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam النasai alي mat abarna mxamed bn bashar wbundar wa iqaة xaafid qaala xadaثna abu dawuud aطayaalisi wa iqaة xaafid qaala xadaثna shucba waa imaamkii can qataada ibnu dacamat sadusi اbصri wa iqaة habt lakinahu yudalis qaala samictu cazrata cazra ibn cabdiraxmaan alkuufi ayaan ka maqlay iqa weeyaan iyo xadiid isagoo ka sheekayn ama ka warramay can saciid ibn cabdiraxmaan ibni abza waa iqa can abihi abis cabdiraxman ibn abza waa saxaabi sagiira ana rasul rasulka sal l slm waradia allahu can cabdiraxmaan ibni abza ana rasul rasulka sal slm kaana waxaa rasuulkeenna yuutiru mid witer la imaado oo ku witra oo witrka ku akhriya bisabbix isma rabbika alaclaa waqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad ayuu nabigeenna witrka ku akhri jiray sala allahu caleyh wasalam faidaa faraqa goorta uu ka baxa oo salaam naqsado qaala wuxuu dhihi jiray ama markuu dhammay ataxiyaadka wuxuu dhihi jiray subxaana subxaana almeliki alquduus subxaana waxaa hufnaaday oo ceeb oo dhan ka nasahnaaday almelik alihii boqorka ahaa alquduus ee waxaa weeyaan hufnaa dhanka nasahnaa xadiid kun waa xadiid saxiixa marka waxaad eegtaan xadiidka markii laga bilaaba shucba iyo qataada wixii ka dambeeya fiiriya axaadiid soo socota maxaa isbedel oo ku dhacay adinka marka fiiriya ma saxaabigaa isbedeli doona ma raawi kale ayaa gudaha bacda qataada ama qabla qataada soo geli doona adinkun fiirsada xadiid kun afar boqol ko iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasي alي mt abarna isxaaq ibn mansuur alkowsaj wa iqa qaala xadaثna abu dawuud dayaalsi wa iqaة xaafid qaala xadaثna shucba waa imaamkii can qataada can zuraara ibn awfa alcamri اxaraشhi iqaة caabid can cabdiraxmaan bin abza zuraaro marka waxaa ka warin zuraaro wuxuu ka warinayaa cabdiraxmaan toos ugu warinaya marka horna yuu ka warinayey saciiduu ka warinayey khilaafku ishaara marka waa inahaas wax weyn ma wax ishkaal ana kuma sugno can rasuuli lah sal slm rsulka alle wuxuu ka wari bdiraxman abza kaana rasuulka inuu yutiru mid witr la imaado ku witray bisabix isma rabbika laclaa waqul yaa ayuha alkaafiruuna qul huwa allahu axad faidaa faraqa qaala subxaana almeliki alquduus alaaan ayuu dhihi jiray wayamuddu fi aaalia tan saddexaadna codka kor u qaadi jiray xadiid afar boqol iyo laba iyo afartanaad waa saxiix bimaa qablahu xadiid ka horreeyey ayuu ku ansaxayaa qala imam nas alay mt abarna maxamed ibn tana alcanazi wa iqatu xaafid qala xadaثana maxamed ibnu jacfar wa qundar qundar waa iqatu صaxiixu اlkitaabi wa fiihi kafla qaala xadaثana shucba waa imaamkii qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay horaan wuxuu yidhi ninka la yihah shucba can qataada ayuu yidhi halkaana muxuu leeyahay qaala samictu qataada yuxadiثu can zuraara isagoo ka warramay can cabdiraxmaan bn abza ana rasul rasulka sal slm kaana rasuulkan waxaa yutiru mid witir la imaada bisabix ismi rabbika laclaa ayuu la imaan jiray labadan xadiido hore marka waxaa weeyaan u fiirsada kan hore labadan isku xigta kuwa kan u horey maaha labada dambe waxaa weeyaan ninkan dambe oo noo imaan doona ama xadid kun afar kun toddoba boqol iyo saddex afartanaad ayay wax isku ku kala duwnaan doonaan xadiidka hore i labadan dambena waxay u kala duwan yihin ood soo aragteenba khalafahumaa labadooda waxaa khilaafay aye shabaabatu ninka shabaaba la yihahdo shabaaba waa ibnu sawaar almadaini wa yugrib ninkaas ayaa khilaafay farawah wuxuu ka wariyey can shucbata ayuu ka wariyey shucba waa laisku leeyahay can qataadana waa ka wariyey isna waa laisku leeyahay can zuraara ibna awfa ayuu ka wariyey isna ma laisku leeyahy mislisma laha waa leeyahay laakiin saxaabigu wuxuu ka dhigay can cimraan bni xusein radia allahu tacala canhu arda musnadkii marka cabdiraxman bn abza intuu ka wareejiyey ayuu ka jacalahu min musnadi cimraan eh, bn xusein ayuu ka dhigay intaa intaas ishaare rabaa imaamka khilaafka uu kuu sheega marka mukhaalafo ma ahan waa alfaad kala duwan intaas baa lagu sheegi amaba duruq kala duwan oo isbedel uu ku jira xadيiث kun toddoba boqol iyo saddex iy afartanaad waa xadيث صaxiix ma qabloo isna qala imam nas aلي abarna bشhr ibn khaalid alcaskari wa iqatu yugrib qala xadaثana shabaaba ibnu sawaar almadaini wa iqatu yugrib can shucba wa imaamka can qataada can zuraar ibni awfa can cimraan ibni xusein radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal slm awtara witir ayuu la imaaday bisabix isma rabbika alaclaa saas ayuu muxuu aha yidhi marka suurat اlikhlaasna meesha lama sheegin suurat اlkaafiruunna lama sheegin meesha marka wuxuu ku gooni yeelay sabixismakaaligeed ayuu sheegay waay waa looga daba imaan doona qaala abu cabdiraxmaan alimaam nasaa wuxuu yidhi laa aclamu ma ogi axaddan qof taabaca ku raacay shabaaba shabaabo ku raacay calaa hada alxadiid xadiidkan ku raacay waxaa weeyaan maan arkin wuxuu gadaal ka sii raacay khaalafahu waxaa khilaafay oo dabamaray siduu wax u wariysay kaduwan la imaaday yaxya bnu saciid ayaa muxuu ahaa mukhaalafada uu sheega marka wallahu aclam mid waa midaan asaga uu sheegay oo khaalafw yaxya ibna saciid oo ah fii matni اxadiiث waa noo imaan doonaa fadakara الظuhra badl witr meesha uu e, witr sheegay ظuhr ayuu sheegay oo yaxya ibna saciid ayaa wuxuu sheegay bedelka uu hadda witr halkan sheegay oo sabxismo kala witr lagu witriyay uu sheegay shabaaba yaxya ibna saciid alqaطaan wuxuu sheegay in meesha iyada ah salaad duhur ay ahayd waa qodob qodobka labaadna mas'alada ku saabsan ee ninka la yidhaahdo shabaaba cid ku raacday waa nafsa shay-un raacitaankaas marka yaxyana gooni ahaan u abbaaray oo xadiidkiisa u soo arooriyey cid kaloo ku racdayn ma arkin saa wey muhimadda intaa weyaan xadidkun afar boqol iyo afar iyo afartan waa xadid saxiixa qala imamna saclintu akhbarna moxamed bin matan alcanazi wathiqatun xaafid qala xadathani axmed bin saciid alqataan wathiqatun habtun xuja can shucba waa imaamka can qataada can zuraara can cimraan bin xusein radi allahu tacala canhuma qala cimraan bin xusein sala rasuul nabiga ayaa tukaday aduhra salaada duhr uu tukaday faqaraa wuxuu akriyay rajulin ba wuxuu akriyay bisabixisma rabbika alal ayuu akhriyey waa riwaayadaad uu sheegaayey oo ariiqi uu sheegaya yaxya bn saciid alqaطaa inuu wariyey faqara'a rajulin ba wuxuu akhriyey bisabix isma rabbika alaclaa falamaa goorti salla u tukada qaala wuxuu yidhi man qara'a yaa akhriyey bisabix isma rabbika alclaa yaa akhriyey qaala rajulin ba wuxuu yidhi ana aniga ayaa akhrinaba allow qaala wuxuu yidhi nabigeena sala اllah alay slam qad calimtu waxaan ogaaday ana bacdahum qaarkood khaalajaniiha inuu ila qabsaday oo qiradii uu ila wadaagay korna u qaaday ayaan dareemay markii hadda marwaxad sooma shidna marwaxad sooma shidnayn markay marwaxaddaa shidan tahay qofka mudariska amaba cashirka akhrina ama fadhiyo waxbaa jiidani waa lagula dheganyi haddii qof meesha uu ka sheekeeya dhinaca ama dhinaca uu ka sheekeeyana nafsa shay waa lagu yani qofkii waxaa ku dhaca tashatut اlintibaah baraarugiisii ayaa kala baahi marka qof ila jiidana oo ila haysta qirada inuu jiro ayaan dareemu yihi nabig sal اla alay slam qad calimtu waxaan ogaaday ana bacdahum qaarkood khaalajaniiha inay ila jiidanayeen qirada oo ila qeybsanayeen ayaan dareemay ayuu nabig sal slam marka alimaam annasaa caleyh raxmat ullah markuu leeyahay cid ku raacday shabaaba xadiidkan ma haayo oo witirka ka dhigtay sabixisma rabbika weliba wuxuu u keenay xadiidkaanna inuu shabaabo arinta uu la imaaday sabixisma rabbika alla keligeed in lagu gooni yeelo witrka inayna sax ahayn ayuu u keenay xadiidkaa dambe oo yaxya ibn saciid qataan oo ku jiro waa yahay xadiidka kun amaba baabu ducaai fi lwitr witrka ducada lala imaaday uu baabkan u baabiyay laba duca ayuu imaamku soo arooriyey caleyh raxmat labada ducana runtii waa laba duca oo aad u qiimo badan Eh, annagana kolleyba inta badan mid aada loo isticmaalaa eh, midda kalena kolleyba ayadna waa rag baa isticmaalo badan laakiin midaan caamka ah ayaan ku hormarina xadid kun todoba boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas a abarna qutayb bn sacid qala xadana abulaxwas wasalam bn sulaym alxanafi mawlaahum iqatu muqinu xaafi iqatu muqinu saaxiba xadiidna can abi saq sabici wa iqatu caabidun tagayara fii akhirihi waاkhtalad can burayd ibn abi maryam aلsaluli albصri wa iqa can abijawza abujawza wa rabica ibnu shaybaan asacdi wa iqa qaala wuxuu yidhi qaala اxasan xasanka waa ninke albصri miya mise waa ibn cali ya culama allah ma xasan basri mise xasan ibn cali ibn cali a ibn cali weyaan xasan basri ma noqon karo mxuu maxaa yeele wuxuu leeyahay callamanii rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi xasan basri callamanii cafwan xasan xasan ibn cali xasan ibn cali callamanii waxaa baray rasul suga ayaa baray sal slm kalimaatin eraya aquuluhunna aan ku qowla oon dhaha fi lwitri xilliga witrka aan tukani fi lqunuuti weliba xaaladda qunuudka aan kusuganahay witrkii ayaan dhihi weliba xaaladda qunuudka markaan gaara aan ku ducaysani allaahuma hdinii fii man hadayt wacaafinii fii man caafayt watawallanii fii man tawallayt wabaarik lii fii ma acطayt waqinii shara maa qadayt inaka taqdii walaa yuqضى calayk wainahu laa yadilu man waalayt tabaarakta rabbana watacaalayt saas ayuu nabigeena baray ayuu leeyahay alxasan bn cali radia allahu tacaala canhu waardaah wa can abihi kadalika wuxuu yidhi allaahuma allahyow ihdinii ihanuuni fii man hadayt e fii jumlati man hadaytahum man hadaytahum dadkii aada hanuunisay kooxdaas igu dar gruubkii aada hanuunisay ilaahay igu dar allahuma ahdinii fii man hadayt kuwa aada hanuunisay oo muxuu ahaa oo ambiyadii iyo saalixiintii iyo shuhadadii iyo sadiiqiintii ay ka mid yihiin ilaahay kuwa iyaga igu dar allahuma ahdinii fii man hadayt wacafinii icafi oo cafi isii addunya aakhiraba fii man caafayt cidda aada cafisay watawalanii marka caafaytadaas cafwigiina wuu noqon karaa oo muxuu ahaa la cafiyo caafintii caadiga ahayd na waa noqon kartaa watawalanii weli ii noqo fii man tawalayta cidda aad weli u noqotay iyadoo oon la jiro wabaarik rabbow barakay lii aniga fii ii barakay actayta aad isiisay waqinii iga badbaaday rabbiyow shara maa kii shartiga badbaaday qadayta adiga aad xukuntay innaka adiga rabbiyow taqdii waad xukuntaa ood maamushaa walaa yuqdaa calayka adiga laguma maamul lagumana xukumo wa innahu shaniya laa yadilu ma dullooba man duul waalayta adiga aad xiriirisay ood weli u noqotay allahu mawlaana walaa mawlaa lakum tabaarakta waad sara martay rabbiga rabbanaa rabbiganagow yacnii dhan walba waad ka saromartay ood sarraysaa rabbanaa rabbiga anaga watacalayta waad culuwi iyo sarrayn ayaad yeelatay saas ayuu nabigeenna inaan witirka ku akhriyo qunuudkiisa ayuu ibaray ayuu leeyahy alxasan ibn cali bin abi aalib sibti rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka kun toddoba boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa ah. daciif cafwan ah, qala imam nas abarna mxamed ibn slmة اmuraadi waثiqa qala xadana ibn whb cabdulahi bn whb waثiqat xaafid qala yaxya ibn cabdillahi bn salim bn cumar ibn الkhطاab wa saduq can musa ibn cuqbaة اlasdi mowlaahum almadani iqaة faqihu imam fi اlmagaazi can cabdillahi bni cali ibn اxusein ibn cali bn abi aalib waa maqbuul cudurka marka meesha ku jira waa laba meelood waad garan kartaan can xasan ibni cali radi allahu anhu arda qalu fi lcalmni waxay bar rasul rasulka sal sl hawlaai alkalimaat erayadan ayuu ibaray fi lwitr ayuu ibaray inaan ku akhriyo qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sl qul waxaad tidhahdaa allahuma hdinii fii man hadayt wbaarik lii fii ma acطayt watawallanii fii man tawallayt waqinii shara ma qadayt fainaka taqdii walaa yuqda calayk wainahu laa yadilu man waalayt tabaarakta rabbana watacalayt wasali llaahuma wasali wasala allaahu ha wasala allaahu cala nabiyi muxammadin saasuu ibaray ayuu leeyahay inaan eh, akriyo laakiin xadiidka waa daciif qul waxaa tirada allahuma la uhdinii hanuuni fii man hadayta ay fii jumlati man hadayt dadkaas hanuunisay gruubka igu dar wabaarik lii fii acaytu siisayna ii barakay watawallanii weli ii noqo fii man tawalayta cidda aad weligu noqotan igu dar waqinii iga badbaaday shara maa qadaytu waxaad xukuntay shartooda fa inaka adig taqdii waad xukuntaa walaa yuqda calayk wainahu shanii laa yadluma dulooba waalayta cidda ad weli u noqotay tabaarakta rabbana watacaalayt rabbiyow rabbiga naga waad saramartay wasala allaahu allaha u naxariista cala nabiy muxamadin xadiidkaas marka waxaa weeyaan waa xadiid daciifa wadaciifu laa taquum cala xuja lakin xadiidka hore oo allahuma ahdinii fii man hadayt wcaafinii fii man cafayt watawalanii fii man tawallayt wbaarik lii fii ma acطayt waqinii shara ma qadayt inaka taqdii walaa yuqdى calayka wainahu laa yadil man waalayt tabaarakta rabbana watacaalayt kaas ayaa xadiid saxiixa weeyaan oo kan marka baahi looma qabo xadiid daciifa xadid kun afar boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna maxamed bin cabdillaahi ibn marka almukharami wa iqat xaafid qala xadaثna sulayman ibn xarb alawdi wa iqat xaafid imaam wahishaam ibn cabdilmalik aطyaalisi wa iqat tabt qaala waxay yihahdeen xadaثna waxaa noo xamaad ibnu slmta ibn dinar wa iqaة caabidun tagayara biakhirih can hishaam ibn camr alqazaazi wa iqa alfazari cafwan hishaam ibn camr alfazari waa iqa can cabdiraxmaan ibn xaari ibn hishaam almakhzumi lahu ru'ya inuu nabiga arkay ayaa la sheegay waa kibaar waiqaat ataabiciinna waa lagu daray an ali bin abi talib waa lag radi la tan ada yani e, dhan ahaan inuu nabiga arkay oo saxaabi yahay waa la sheegay ragna waxay ku sheegeen inuu yahay kibaar waiqaat aلtaabiciin ismana diidayso insha allah tabaaraka watacaala fii huna alkhayr wa fii huna alkhayr ana nebi hadduu dee ru'yo la yidhahdana dabciga nabiga waxba kama warinin inta badan wax kama warinin marka waasito ku warinaya waasito ayuu ku warinaya oo saxaabo kale ay wax ka wariyaa waa yahay can hishaam ibni camr alfazari waa iqa can abdiraxmaan ibn xaari ibn hishaam waxaa weeyaan almaqzumi waa lahu ru'ya wa qiila min iqaati wa kibaar taabiciin radia alahu ta arda amiir اmuminiin ana nabiya nabigeena sal l slm kaana wuxuu nabigeniy qul mid ila fii akhiri witr witrkiisa gabagabadiisa wuxuu dhihi jiray allahuma alayow inii aniga acuud waxaan magangalaya biridaaka raalli ahashadaada min sakhatika caradadan ka mangeli wa bimacafaatika cafintaadana waxaan ayaan mangelaya oo min cuquubatika cuquubadaayaan ka mangeli wa acuud waxaan mangelaya bika adiga minka xaggaadan kaa mangeli walaa uxsii ma koobi kara hana'an amaan calayka aan ku ammaano anta adiga waxaad tahay kamaa anayt sidaad u ammaantay calaa nafsika naftaada ducadaasna iyadana waxay ka mid tahay ducuudinka cali bin abi aalib radia allahu ta ardahu nabigeena ka wariyay alayh sl slam inuu dhihi jiray witrka akhirkiisa allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik wa bimucaafaatika min cuquubatik waacuudu bika mink laa uxsii hanaan calayka anta kama anayd calaa nafsik tarku rafci اlyadayni fi اducaaءi fi اlwitri baabu tarki rafci اlyadayni laba gacmood kor in loo qaado tegitaan laga tago fi ducaai ducada fi witri xilliga witrka lagu sugan yahy inaan gacmaha kor loo qaadin ayuu baabkan baab yahay alimaam annasaa xilliga witri gacmaha inaan kor loo qaadin xadiid kale u dariishan doonaa laakiin xadiid kale oo aad u tiro badan ayaa nabigeena ka sugan sala allahu alay wasalam inuu meelo badan istisqahu kor u qaadi jiray almaqaam cala asafa walmarwa ayuu nabigeena kor u qaadi jiray sala allahu alay waslm meelo aan la koobi karin aad u tiro badan marka axaadiisteeda waa xadiid aad u tiro badan laakiin rafcigan uu sheega waxaa weeyaan alrafc zaaid alrafc zaa'id kan istisqa oo kor gacmaha in loo qaado ilaa kilkilaha nabigeena sal slm ay ka laga arko ka isaga weeye kan muxuu ahaa uu ka hadlaayo ma ahan rafciga caadiga ahay oo nooca ahaa ma ahan xadiid kun iyo toddoba boqol iyo sideed iyo afartan waa xadiid saxiixa qala imam nas a abarna mxamed bn bashaar wbundar wa iqatu xaafid qala xadana cbdirxam bin hadi waa imaamkii can shucba waa imaamka kale can haabit ibnu aslam albunani albasri wa iqatu xaafid an anas mali can anas maliki khadimi rasul lah sl sl qalu anas kaana الnabiyu nabigeena wuxuu sal slm laa yarfacu midaan kor u qaadin yadayh labadiis gacmood fii shayin shay oo min ducaahi ducadiis ka mid a ila fi اlistisqaa markuu roobdoonka samayna ma oyane ila fi اlistisqaa marka waa rafciga zaa'idka ah saasay culimada ku fasireen qaala shucbatu wuxu waa imaamkii faqultu waxaan u idhi lihaabit haabit min asn bunani waxaan ku yidhi anta adiga miya samictahu ka maqahay xadiidkan min anas anas maada ka maqahay su-aalan ku celi qaala wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa naزhan qultu waxaan ihi mar labaad samictahu miyaad ka maqahay qaala wuxuu yidhi subxaana allah allah naزhan wuxuu aad ula yeeban yahay shucba inuu ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo haabit uu weydiiye inuu haabit anas ka maqlay anas haabitna u yidhi anas baa muxuu ii sheegay uu laba jeer u weydiiye aad ula yaabay aad ula yaabay yani hadal hadal sugan uu huba weeyaan in nabigeena sal اllah alay slam uusan qaaditaan u qaadi jirin kor gacmaha u qaadi jirin ilaa fii xaalat اlistinaa marka axaadiista istisqa axaadiis marka waxaa lagu jamcinaya waa arafc zaa'id waxaana caddaynaya riwaayada laftirkeeda xataa yuraa bayaada yuraa bayaadu ibطay ayaa cadaynaysa soma garan marka saas eh, weeyaan ducada axaadiis soo aroortay wax la koobi kara maaha aad bay u tiro badan tahay nabigeenana calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu samayn jiray waad garanaysaano yani uxud eh, bader maalinta la taagnaa yani siduu alla u baryahay eh, go uu ka dhacay uusan iska warqabin abubakar u imaani markaasuu go dhulka ugu qaadiyo u saari markaasaa wuxuu le nabi allo kugu filan inaad rabbiga duca iyo barya weli munaashada ku tilmaamay ehbis ku dhow ya yani xaalad adag ah in tuhlik hadihi اcisaaba lan tucbad bacda اlyowm ilaahayo kuwan haddii maanta aad haligto oo la baabi'iyo weligaa damba laguma caabudahay halkaas nabiga uu ku duceeye marka eh, waad garanaysaa sidoo kale maalintii yowma carafa markii wacdiga uu dhamey kadib nabigeenna istaaga u istaagay ducada uu istaagay ilaa qorraxda ka dhacda u taagna gacmuhuna taagay sala allahu calayhi waaalihi wasalam asaga qowl ficil ahaan lama koobi karo qowl ahaanna waaba taqaanaano ina allaha xayiyun kariimun yastaxyi min cabdihi idaa rafaca yadayh an yaruddahumaa sifran gacmiyo faaruq inuu alla addoonkiisii u gacmo taagtay uu usoo celiyey alla uu ka xishooni ayuu nabiga cadayna sala allahu alay waslm marka abadan midda kale aadaabta ducada marka laga hadlaa waxaa ka mid qiblada in la qaabilo waxaa ka mid qofka inuu muxuu ahaa istikfaar iyo ka hormaryo waxaa ka mid in waxaa weeyaan uu awqaadda ijaabada isku beego waxaa ka mid inuu gacmaha kor u taago wahaakada marka liskuma haayo marka gacmama la taagaayo lama taagaaye laakiin rafciga laga hadlaa waa rafciga zaaidka ah mararka qaar dhibka taagan wuxuu yahay inkastoo beryahan daahiriyadii loo sii baxay laga ay fududaanayso qofka hal xadiio meel ku arki halka xadiid markuu arka kaasuu marka ku dhegi caduu calayha binawaajid soomaahin calaykum bisunati wa sunat alkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin min bacdi caduu calayha binawaajid soomahin nawaajiddii ayuu marka la aadi axaadiistii oo is wada qabtaa la rabaa midkoo bas in lala cararo ma aha ayagoo wada socda kii muxuu ahaa gacmaha ka hora loo taaga lahaa oo ficilii qowlba lahaa iyo kan anas ibn malik uu leeyahay ma arkin lidalika hadda markuu shucbo weydiinaa laba jeer ku celinaa haabit ibn aslam axaadiistii kale madaxiisa ku qufil ad ogsoon yahi axaadiistii kale ad ogsoon yahay oo ahayd in nabigan uu gacmaha kor u taagay inuu waxaa weeyaan eh, saxaabadii mxuu ahay u ammaanay in gacmaa kor loo taaga ood ilaahay inuu ducada ku aqbala uu sheegay wahaakada wixii madaxiisku waa ogsoon yihi maadaama ogsoon yihi wuxuu la yaaba marka in nabigeenna ay ka soo fushay sal l sl marinta ayada haddana u horreysay kanna waa saxiix marka laakiin waa rafcigii zaa'idka ahaa marka marar qaar waxay u baahanaysaa in qofku uusan hal xadiid intuu arka uusan la cararin xadiidka ilaa duruqdiisa la jamciyo oo duruqdiisao dhan meel lagu ururiyo waxaa weeyaan ma caddaado ma cadaado baabka marka waa in duruqdiisao dhan axaadiistiis duruqdiisao dhan la jamciyo markaasaad af yeelana laakiin hal xadiid haddii aad ku boodda xadiidku wuxuu noqon karaa mansuuq xadiidku wuxuu noqon karaa naasikh xadiidku wuxuu noqon karaa caam xadiidka oo u baahan muxuu ahaa takhsiis wuxuu noqon karaa muطlaq oo taqyiid u baahan uu noqon karaa marka yacni baabka isaga waa baab u baahan in xogo hoos loo yara dego oonan daahirka lagu boodin inkastoo beryahan alxamdu lilah aahirka la boday wuu yaraanhayaa aad bu berigi waxaa jirtay de xaalad ya qofka xadiidkaa soo xifdinaya markuu kor ka soo qabta halkaan mimbarkan laftirkiisu la fuulaya axaadiis kale oo ka hor imaanina laftirkiis kan kan an hadda aan joogna ayuu la fuuli wuxuu le laba keli ka tuuraya ragga qaar akhyaartu ay joogaan la casirtay qaarkood markaasuu wuxuu dhalinayaa khilaaf iyo shiqaaq iyo ummaddii inay muxuu ahaa liisu wada afaysto toorida radiga oo nin walba u yihahdo anna waan laba kalaan taabsiini markaa duhurkii mid uqac ka siiya casarkiina mid kale u yihahdo anna xadiidka xadiidka isaga aha labadan xadiid kaba soo qod waa ficlan waa xadiidkan nabigeena sal l slm caddayna inuu ducaysan jiray oo gacmaha kor u taagi jiray weliba uu ammaani jiray ayuu mid la boodayaa wax alla wixii riwaayaadka ku soo oro saasuu midna wuxuu la boodaya xadiidkan anas marka madaxa lagu garaaci bahalka axaadiistii alasku garaaci xaqiiqatan waxay ahayd arrimo taraf alcilm waxay culamada dhahaan waa oo runtii qofka alcilmu alqaliil yuqalqilu saaxibahu ay dhihi jiraan lakin hadda alxamdulilah waa xadiidkoo bas in la ordaa waa yarya aad buu u yaryahay raddigeena aad ba looma jeclo aad beryahan waa aaba laga daali derbigaa lasoo taabtay derbigaaba lasoo taabtay alxamdulilah waana wax fiican in derbiga lasoo taabtay cid cidaaba cidaa waxay ka dhigteen diin inaan baabkaas galana ma jecleen laakiin maadaama aan galay waan yara taabanaya rag walaalaheenna oo weliba rag salafiyiin oo aad u qiimo badan ayaa meeshoo unba ba ugu dhegtay hal meel bes hala toogto meesha ida baab kale iyo baabka radiga ku dhufa ku dhufa ku dhufa ku dhufa bidcada si fiican loo radiyey iyo ahlu bidaca iyo baabkaas iyo ya akhi naxnu macakum waa idinla jirnaa inaan wax la radiyo waa waxba kama qabno waana diinteenna in wax la radiyo wey laakiin waxay leedahay aadaabay leedahay iyo akhlaaq waxay leedahay asaaliib iyo mxu ah wasaa'il loo adeegsada waxay leedahay maraatib martabo waxay leedahay xaaraan ay noqon in la radiyo aqal waxaa la radina munkar soomuunaha mise wax kale soo munkar maaha munkarka marka maraatibtiis maxaa ka mid ah man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastaic fain lam yastaic fabiqalbih wadalika adcfu اliman xadiidka imam muslim xadiid aad u qiimo badan alimaam الnawowina waxaa weya wax badan oo ku sharxay marka beriya xadiidkaas oo sharxa lagu yihi xilliga magisterka aan diyaarinayna aa la yihi xadiidka isaga ah baxi ayaa lii diray xadiidka isaga ah soo sharax marka kadibna kutubo badan aan ka barbaaray alimaam الnawowi fii kitaabihi اminhaaj fi sharxi alimaam الnawowi fi fii sharxi saxiix muslim ayaa marka waxaan ka helay sharax cajiiba haayara marka aan inta soo qaatay shaamiladan ka soo qaatay muqadime yar u sameey khaatimadan u sameey markii meeshii aan keenay markii la imaado oo lix qof aana magisterka inta dhiganay halka sana lixdanagi marka macalinka wuu soo fadhiisanaa saddex saac ama afar saacad meesha joogi marka macallinka waxba ma dhigayo xaggu iska fadhiisana ardayda isku dari adaa marka projector ku bandhigi eh, maadadi eh, markaad bandhigto oo dhamayso oo muddo u nus saac ku bandhigto kadibna waa lagaala niqaashi oo ardaydii iyo macalinkii kulli adaa maanta marka hawl lagaa qabani kadibna waaa dhi maanta aniga alimaam nawowi aan xujo ka dhiganiyo isagaan keeni waxay ku dhacay waa laogaa waay qabsaday waxay qabsaday waa laogaa ficlan waxaan u yeelay wax kale ma ahayne cid sida aad ugu hadlay ugu hadasho xadiidka asaga weligay ma arkin waan baaray oo dhan walba saa ugu gashay marka waxaan idhi meesha cabad in hadda aan wax kaa isku dhibo hawshaan diyaarsan iska geeyaan islaam moogta meel adagaa lay saaray baxdigaas waa ligu celiyey waxaan ihi baxdi waxaan u baahan nahay ila naqliga markaad baxdan cilmiga la samayna qaybta aad qof ka soo qaadanaysa waa inay qayb yaroo kooban noqoto qayb yaroo kooban istishaad iyo istidlaal ay noqoto weliba aad calaamana bayna qowseyn geliso reference amaba aad u samaysana ishaaro aad ishaarto oo tirahda meel fulaan baa naskan ka soo qaatay hadduu nas yahayna sibaa loo qori haddii aad macno ahaan ugu soo qaadatayna sibaa loo qori haddii kale waxaad ku dhacaysaa waxaa la yihahda alkhiyaana alcilmiya aad ku dhacaysaa marka amaan cilmiga waxaan kala jeedaa marka maraatibta marka saddexda martaba ayaa ka mid ah maraatibtaas marka waxaa ka mid ayadna ah xaaladaha la inkira culimada marka waxay leeyihiin xaaladaha la inkira munkarka munkarka in munkarka isaga ah uu zuula oo booskiisana uu gala macruuf waa waa la inkiri inuu munkarka isaga ah intiisa badan ay zuulayso oo aqlabkiisa ay zuuli waa linkira macruuf ayaa gala munkarku zuula amaba intiisa badanaa zuuli dhib ma laha munkarkii waa zuula laakiin cafwan eh, munkarkii wuu zuula laakiin waxaa imaanay munkar isaga ka weyn ayaa imaanay booskiis kan wuxuu ahaa intaas ula ekaa mid intaa laegaa imaanay xaaraan waa in la inkira kii hore lidalia shekh iسلام بن taymiya alيه رamat الlah ayaa nimanka tataarka ahaa markay arda sham qabsadeen ayaa khamraysan yihin intay qaar waa islaameen qaar waa wadi wada gaalo marka way khamraysan yihiin aad bay nin baa u yimid markaas wuxuu yidhi khamrada iska daaya shekh iسلام wuu dhaf dhaf ha ka reebay khamrada aad abeen dhaf wuxuu yidhi inta hadda ay daroogaysan yihin o khamraysan yihiin muslimiinta dhiigooda ayaa badbaadi oo muslimiinta ma laynayaan laakiin markii khamrada ay ka degto oy wacyigoodii usoo noqdo markiiba waxay seeftka aslayaan dadkii akhyaartii ay laynayaan marka khamradooda muxuu ah loosii si fiican hoo cabeyn ha ka reebin u dhahay maxaa yeelay munkarkii aad meesha ka saartay booski waxaa imaan ah. munkar ka weyn marka walaalahey waxaan leenahay jasakum allahu khayran warnimiyow adinka macakum in wax la radiyo oo diintan taxriifu alghaaliin waintixaal almubdiliin in laga celiyo waxaa weeyaan waa waxyaabaha culimo looyi oo ducaad looyi oo diintan ilaahay madaxa duub weyn loo saartay saxwa waxba kama qabno waana in ku taageersanay laakiin wax aad samaynaysaan wax ka dhalana fiiriya cawaaqibteeda midda kale qofkaan la radina wuxuu y fiiriya dad ahlusunna waljamaaca waa calaa manhaj saliim ahoo wada socdo ayaa in yar saas laisu yaro kadibna mabir kale la fuuli waa mubtadic laa yusallaa kalfa laa yusallaa hay kal gadaashii laguma tukanayo ayaa la dhihi cilmi lagama qaadan karo looma imaan karo waa masaa'il farcia ood la yaabi marka alcumuum hawsha ayada ah waa laga ficlan annaga madiine xilliga aan joognay aad manhajkaasa aad iyo aad oo in liisradiyeah ayaa aad u xooganaa weliba kuliyat alxadiid annaga aan ka soo baxnay ayay ku xooganaa aad rag aqoon fiican way joogeen laakiin si fiican baa laisu taaban jiray marka sheekh shuuqdana ka mid oo la dhihi jiray sheekh ibraahim aruxayli jazahu llah khayran oo caqiidada dhigi jiray ayaa ragga radigaas aad ugu ba-an u ahaan jiray oo nin aad u aqoon fiican u ahaa xataa mar kenya u yimid labada kun iyo ko m laba kun iyo labadi seminar uu ku qabtay meeshaan mambaasa marka wix markay uu la yaabe ayuu marka dhexda noo yeeray wuxuu dhaha warkaaliy kaaliy ma imaada oo u tagnay meel la fadhiisanay markaasuu yidhi yaa ikhwaani laa takuunuu kaaladiina jacaluu diinahum raddan cibaarada fiiriya laa takuunuu kaaladiina jacaluu diinahum raddan nacam raddiga waa sax laakiin diintaadii oo dhan iyo wax alla wixii aad dadka gaarsiinaysa inay raddi bas noqoto nin waxaan arkay yurub ka imaaday oo islaam ah laba sano markuu magaalada madiine imaaday ayaa wuxuu weydiiyey shuyuukhda radiga oo meel buu ah, u qaabilsanya mogta culummada wax radisa nin ka mid u weydiiyey markaasuu yihi alcaalim almadiina alfulaan ma taqaanaa af carabigana waa ya allahu ya nafsi ayuu ugu hadlayaa ah, shucbada shucba luqa alcarabiya iyo hadda alifba la baraya xaalad adag ingiriis yar iyo waxbuu iskugu kay marka sheekh hebel ma aragta markaas ku maaad ka rabtaa markaasaa wuxuu yidhi uriid an akhdu minhu sunna sunnadii iyo warad cala almukhaalif inaan ka qaataan rabaa markaasaan ku idhi alfariisa waa la fariistay ku idhi adiga kelimat atawxiid laa ilaaha ila allah kelimadaas laba shay aan kaa weydiina rukni waan kaa rabaa ma taqaana labada rukni waa nin cadaan ah ingiriiski u filayaa ree yurubuu ahaa labada rukni oo nafyiga ibaatka ah oo kelimata tawxiid laa ilaaha ila allah ma taqaanaan ku dhahay ma aqaana mana maqlino dha weligii ma maqlaysaan waa muxaawaradan dhex martay tan labaadna waxaan ku idhi shuruudda kelimata tawxiidka ama toddoba ka dhig ama siddeed ka dhige ma taqaanaa markaasa wuxuu yihi ma aqan markaasa ka waad yeli waad la godee hor tawxiidkaada sax tawxiidka bara marka mararka qaar qofku waxay ka geli bal ninka adiga raddi raadina onan kalima tawxiid aqoonin ka warrama marka waxaa haboon xitaa markay raddiga ay noqoto cidda wax radinaysa oo lagu tarbiyayna raddiga waa inay akhir masaa'il noqoto oo qofka isaga hawsha u taagaa qof ahlu cilmi ah ko tan labaadna ahlu warac oo qofkan radina ardigiisa iyo nasabadiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo diintiisa isku xadgudbin lakin khaladka uu sheega u yidhahdo khaladkaas ayuu ninkan ku jira khaladkaasna waa inuu khalad yahay wax caddaynaa alkitaab waاsunna waa kan waa caddahay tacadina kama raba aniga inaan tashafi iyo ka adkaaw iyo lidalika ruduudda qaarkeed mararka qaar ya waxaa ku yar jira jug ka marna qof kastoo caqlila xataa hadduusan aqoon lahayn wuu fahmi karaa raddiga qofka uu ilaahay dartiis diinta ilaahay difaac ka ah iyo midka xogoo ragga yara jugay ay ku jirtana a kala duwan yihin haddii marka laga fursan waayo in wax la radiyo qofka waa inuu aqoon waxaan u leeyahay kaلshams fii raabacati الnahaar tan labaadna masalada ayan ahayn almasaa'il alatii yasuuqu fiiha اlkhilaaf masaaئisha in laisku khilaafa mariinka ula oo adilo cad iyo istidlaal cad iyo nusuus cad oo qofkan u haysto kana nusuus cad u haysto ariiq lidalika culamadu waxay dhahaan laa inkaara fii masaa'il alijtihaad saasaa cibaaro yani mashhuuro aada loo dhahaa inkastoo taqyiid ay u baahanayso taqyiid ay u baahanayso hadduu qof ijtihaado laakiin ijtihaad saaiq uusan ahayn oo wax yani uu yihahdo aniga maadaama aqoon aan leeyahay saasaan ku ijtihaaday oo nas uu kaga hor imaado oo haakada marka baabkaas baa waag lagu tura marka taqyiid ay u baahanaysa alcumuum haddii marka qofka ay noqoto inuu wax radiyo uu ku radiyo bicilm tan labaadna biwarac oo alla kacabsiina kelimaad ka soo baxa uu hubiyo aad iyo aad oo ilaahay dartiis baaxidka baacidka qofka gadaalka riixa u noqdo ilahay dartiis iyo nusrata lidiin tan kale cadam tacadi inuu qof ku xadgudbin qof ku xadgudbin waa laga qofka inu ku khaldamay lakiin jawaanib kale uu leeyahy oo qiimo badan lidalika nabigeena salى اlahu alيه wasalam ninka waa taqaanaan oo muxuu ahaa khamrada cabi jiray oo kadibna nin walba famina daaribu yadihi wamina daaribu binaclihi wamin haakada nin walba ku yar dhufan jiray markaasaa nin ba wuxuu yidhi lacanahu llah maa akara maa yutaa bihi ila nebi sal slm allaha naclade inta nabiga loo keena tiro badna markaasu saasaa dhihin saasaa dhihin wa ninkaan sooma ogid inaad ilahay rasulkiis jeceli khamriila khamri cab darogeysta ah nabiga wuxu le sal sl ninkaan inaad ilahay rasulkiis jeceli sooma marka mararka qaar waxaa weyaan qofka waxaa loo baahan yaha xitaa markuu wax radina inuu shafaqe iyo qofka inuu kusoo hanuuniy iyo usluub laakiin qof ka aarguda ee maxaa dhulka la dhig dhulka dhig ma anfacayso nasal allah asalaama alcaafiya kolley annaga aad baan u naqaanaa oo baabkaas si fiican yeman iyo madiina aad bay hawsha ayada ay u yaqaanaan soomaalida kuma badno ilaha fadliga subxana wa tacaala maray rab jirtay laakiin hadda waa laisku soo dhowaaday radiga macno badanna waxaa ka fiican annasiixa in laisu naseexay qofka iyo usluubkan radiga ah mararka qaar waa loo baahanaya munaadara loo baahanaya radiya loo baahanaya shaki ma laha laakiin diintaadao dhan inay raddi noqoto taas waa isleeyahy in eh, laga yaro maarmo baab marka aadami khuseynan faraha la galaan umayna waayahay hay baabu qadri الsajda sujuuda qadarkeeda ayuu baabkan u baab yahay bacd witr kadib sujuudda la sujuuda intu intuu la egyahay baabkan u baab yahay ma gaaban yus waa waa dheeryahay xadid kun todoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad eh, akhbaranaa yuusuf ibn saciid almisisi wa xaafid qaala xadaana xajaaj ibn moxamed alacwar wa xaafid qaala xadaana leyt ibn sacd ilmasri waa imaamka reer masr qaala xadaana cuqayl ibn khaalid alayli wa can ibn shihaab waa imaamki can urwa ibn zubayr can caaishata radia اlahu ta ardaha waraxmina jamiic اruwaat qaalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka al sal sl yusalli mid tukada ixdaa casharata rakc ayuu tukan jiray fii maa bayna an yafruqa markuu dhammeeyo uu ka baxa inta udhexaysa min salaati اlcishaai salaada cisho ilaa salaati اlfajri ilaa salaada fajar siwa rakcatayni laba rakca markii laga reebo rakcatay alfajri labada rakco fajarka markii laga reebo tobani ko kale ayuu tukan jiray wayasuud wuxuu sujuudi jiray markuu sujuudana qadra maa yaqra'u intuu akhriyay qadarkiis axaduku midkiin hamsiina aayatan konton aayadood konton aayadood miiqaa beejaad u marinaysaan qiyaasti miiqaa bog inkastoo aayadaha ay kala duwan yihiin ya mursalaad camal ahy tamaam adig waa bog iyo in yar qadar yar laba bog inay ku dhawaatana waa suuragal waaya baabu tabiii tabiix ayuu baabkan u baabiya bacda alfaraaqi markii la dhamaystira kadib min alwitri witrka marki laga baxa kadib in tabiix lala imaado ayuu baabkan u baab intaas waa cinwaankii wadikru اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegay eh, isku khilaafitaan calaa sufyaan sufyaan athawri khilaaf laisku khilaafay fiihi baabkan khilaaf laisku khilaafay oo sufyaan athawri habka wax loogu warinayey laisku khilaafay caddayn la cadayu baabkan u baab yahay xadiid kun todoba boqol iyo kontonaad waa xadid saxiixa qaala aimam النasai mt abarna axmed bn xarb almawsli waa saduq qala xadaثana qasim aljarmi waa iqaة caabid can sufyaan aلthawri can zubayd ibn xariث اlkufi waa iqaة caabid can saciid ibn cabdiرaحman bn abza waa iqa can abihi abis cabdiرaحman bn abza waa صaxaabiy صaغيir radia الlahu ta arda waraxima jamic الruwaat can الnabi nabig wxu kor sl sl anhu nabigeena kaana waxaa yutiru mid witr la imaada bisabix isma rabbika laclى wqul yaa ayuha alkaafiruun wqul huwa allah axad wayqul wuxuu dhihi jiri bacda ma yusalim markuu salaam sqod kadib subxaana malik اlquduus ثalaaثa maraatin yarfacu biha sawtahu cabdiraxmaan ibn abza a saciid ibnu abza ninka la yihahdo ninka la yihahdo saciid ibnu cabdiraxman ibn abza waa taabici oo cabdiraxmaan ayaa dhalay cabdiramaan bin abzana waa waxa waa saxaabi yar saxaabi saqiir wey wax kalaa ku muuqda shek gadaalaad martay hada maka carabta marka waa taabi taabic saqiir weeyaan waa yahay xadiidkan marka wahmi dhici lahaa oo hadda aan soo qayb soo marnay oo ah in subxaana malik اlquduus ay intaan la saamiqsani ka hore uu dhihi jiray ayaa meesha ka baxa oo wuxuu leeyahay wayaquulu bacda ma yusalim subxaana almalik اlquduus ثalaaثa maraat yarfacu biha sawtahu xadiid kun todoba boqol iyo shan iyo ko iyo kontonaad waa xadid saxiixa qaala imam nas u fiirsada marka sufyaan wixii ka dambeya u fiirsada xadiid kun todoba boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna yaxya ama axmed ibn yaxya alawdi wa iqaة caabid qala xadana moxamed ibn cubayd alkufi wa iqa can sufyaan الthawri wa بن أبي سليمان العرزمي waa صدوq lahu أwhاm سفyaan الhwri markii ala jira abdimلك kadibna waxaa ku xiga can zubayd marka hore keligiis u ah haddana walala jira can zubayd zubaydna kadibna maxaa ku xiga can saciid ibn cabdiraحman بn abza ayaa ku xiga can abihi aabihi ayuu ka wari qaala wuxuu yidhi aabihi radi الlah ta arda waa isleeyihiin lakin waaa dheeri ku jira cabdimalik ayaa dheeri ku jira maxaa kaloo ku jira ad aragtaan ya cabdiraman abza a a sala allahu alayhi waalihi wasalam kii horena soo sidaa mahen saxaabi sagiir hadduu yahay siqarkaasa laba qaybood ah. ru'ya lahu ru'ya haddii la yidhahdo oo baasha aragti iyo sagiir waa kala yihiin ru'yada waxaa laga yaabaa canuga isagoo laba jir inuu arkay laakiin sagiirka yani inuusan markayda baaluq ahayn ayaa laga yaabaa laakiin marxalat ataxamul amaba waktiga uu cilmiga taxamuli karo tamyiiz hadduu gaaro tamyiiz oo toddoba sano iyo hadduu gaaro taxamulka waa sax laakiin adaaga ayaa la rabaa inuu mxuu ahaa buluuq iyo baabka loo shardinay iyo mxuu ahaa laakiin taxamulka waxaa ka mid a ninkii ahaa isheeg maxamed ibn slm somayn ninkii acilu majatan majha rasul lah sal slam fi wajhi somayn fii wajhi maxamed ibn mxuu ahaa ya maxamuud ibn rabiica miyuu ahaa hayasuust oo kale amed u mamed ibn rabic ayib maxamuudkaas wey naam maxamuud weeyaan radia allahu taala arda marka canugeer isagoo ah ayuu nabiga intuu biy cabay kadibna uu wejiga ugu tufay sala allahu alayh ali wasalam talatufan la ciyaar noqotaya inuu barakadii gaarsii noqotaya iyo jawaanib kaleba waaya hy xadيث kun todoba boqol iyo ko iyo kontonaad wa xadيث صaحيixa qala imam ن أخbarna أحmed بن yaحyى qala xadaثna محamed بن عubayd عan سufyaan الthawrي عan cabdimلك بn abi sulayman عan زubayd can saciid ibn cabdiraxmaan bn abza can abihi qaal wuxuu yidhi cbdiaman bn abza kaana wuxuu aday rasul rasulka sl slm yutru miduu tirlamaada bisabbix ismi rabbika laclaa waqul ya alkafiruna qul huwa axad wayaquul wuxuu dhihi jir bacda ma yusalim subxaana maliki lqudus talaata maraat yarfacu biha sawtahu khaalafahuma abu naciim labadoodan isku sibay marka u sheegeen ninka la yidhaahdo sufyaan labadan ninoo wax ka warisay nin waa qaasim aljarmi ninka kalena waxaa weeyaan waa moxamed ibn cubayd labadooda waxaa wey isku sibay wax wariyeen moxamed ibnu cubayd waa iqa qaasim iljarmina waa iqatun cabid sow maaha khaalafahumaa labadaa waxaa khilaafay abu nucaym farawaahu wuxuu ka wariyey can sufyaan ayuu ka wariyey waa isku waafaqsan yihiin can zubayd waxaa weeyaan ayuu muxuu ahaa ayuu sufyaan ka wariyey zubaydkaana way isku waafaqsan yihiin can dar ayuu ka wariyey dar ayuu ka wariyey kadibna can saciid ayuu ka wariyey waa noo imaan doona xadidka isaga marka waa noo imaan doonaa habkii marka ad u wariyey oo sufyaan athawri eh, inuu ka wariyey zubayd saciidna uu zubayd muxuu ahaa ka wariyey saciidna aabihii uu ka wariyey arrinta ayada arrin ka duwan ayuu abu nacaym Eh, ayuu sameeyey ninka la yidhaahdo alfadl ibnu dukayn weeyaan eh, marka waa noo iman doontaa insha allah tabarak wa tacaala kun todoba boqol iyo labiyo kontonaad waa xadid saxiixa qaala imam nas abarna moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibnu culaya ismaaciil ibnu culaya ayaa ayaa dhalay waa iqa can abi nucaym alfadl ibnu dukayn waa taqaanaa waa iqatun habt yani nin aad u sarreeya weeyaan waxaa weyaan can sufyaan athawri kadibna can zubayd intaa waa isla wadnaa can zubayd zubayd marka hore waxaa ku xigay saciidaa ku xigay wuxuu udhexaysay can dar dar ibn cabdilahi almurhibi dar ibnu cabdilaahi almurhibi ayuu ka wariyey oo waasito u noqday ee u dhexeeya can saciid ibn cabdiraxman abza can abiihi qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu aday rasul la sl sl slm yutru mid ku watribi sabix isma rabbika laclى waqul yaa ayuha alkaafiruuna qul huwa allahu axad faida araada an yansarifa qaala wuxuu yihi subxana malik اlqudus imaamka marka annasaa-i riwaayadan dambe ayuu rajaxayaa wuuna sheegi doonaa alaaan saddex jeer uu dhihi jiray biha sawtahu codkiisa kor u qaadi jiray qaala abu cabdiraxmaan isagaa marka tafsiil gelina fiican qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi abu nacaym alfadl ibnu dukayn ahbatu isaga ayaa ka sugid badan cindana agtanaga min muxamed ibni cubayd wa min qaasim ibni yaziid labadaba isagaa ka sugid badan wa ahbat asxaabu sufyaan sufyaan asxaabtiisa cindana agtanaga ku ugu sugidda badan oo qowlka ay ka soo wariyaan uu aad u sugan yahay ama xadidka ka soo wariyaan wallahu aclam tirin ayuu galay yaxya ibn saciid alqaطaan cabdullahi ibn mubaarak wakiic ibn jaraax uma cabdiraxmaan ibn mahdi uma abu nucaym abu nacaym marka ninka shanaad ayuu noqoni oo ninka la yidhaahdo asxaabta sufyaan wax ka waraysa xirtiisa ragga ugu sugidda badan uma abu nacaym uma alswad ibn yaziid weeyaan fii hada alxadiid xadiidkan yacni saas ayuu leeyahay tartiibkan imaam anasaa'i u wariyey laguma waafaqsano laakiin ragga hadda uu sheegay waa rag biyo kama dhibcaana ah dhammaantood waa taqaanaan yaxya bn saciid alqataan waa iqatun tabta xuja cabdullahi mubaarak waa imaamkii almarwasi wakiic bn jarax aru'aasi waa imaamkii cabdiraxmaan mahdi waa imaamkii abu nacaym waa sidoo kale alaswad waa sidoo kale raggaas waa sax biyo kama dhibcaan waa yihiin laakiin inay sidaa isugu xigaan oo maraatibta ay aad abu nacaym martabada shanaadgala waa lagu diiday rag kale oo xufaad a ku diideen alimaam nasaa waa arrin ijtihaad ah hebela horey hebela horey hadda soo lama dhigi kara laba sheekoo caalim ahoo la wada yaqaano sheekh hebela caalimsan iyo sheekh hebela caalimsan markaa loo dhacda mogta h warawaahu jariir ibnu xaazim ayaa wariyey xadiidkan can zubayd ayuu ka wariyey faqaala wuxuu yidhi yamuddu sawtahu fi اtaaliثati wayarfacu kor buu qaadi soo marnanka asaga ah xadiidku toddoba boqol iyo saddex konton ad xadiid saxiixa qala imam nas alي abarna xarmiy ibn yunis ibn moxamed اlbaghdadi wa saduq qala xadaثana abi abihis wa yunis ibn moxamed almuadib wa iqaة habt qala wuxu xadaثana jariir ibn xaazim اlasdi wa iqaة lahu awhaam ida xadaثa min xifظihi wa fii riwaayatihi can qataada ibn dacamata sadusi اbصri ضacf hadduu qataado gooniyahan ugu wariyana waxbaa ku jira an jari qaala xadaثana jariir ibn xaزim الأsdi waa iqة laakiin fiihi awhaam waida xadaثa min xifdihi waa tamaam min kitaabihi lakin min xifdihi waxbaa ku jira hadduu qataado ka wariyana ضacfi ayaa jiro qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay zubayd yuxadiثu isagoo ka warrama can dar can saciid bn cbdiraحman bn abza can abihi qaala wuxuu yihi kaana waxu ada rasul rasulka sl slm yutru mid utir la imaado bisabix isma rabbika laclى wqul ya ayuha lkafiruun qul huwa allah axad waida slama qaala subxana malik اlquduus ثalaaثa maraatin yamudu sawtahu fi اثaaliثati uma yarfac yamudu sawtahu fi الثaaliثa uma yarfac sheekh nuur baabkaaga caawa xamaynaa inaad qiil heli doonto horta fiir de muxuu aha waa isdaba yeelaan yamudu sawtahu fi الثaaliثa kadibna uma yarfac marka ymududi aad saa la rabtay qiil baa loo hayaa uma yarfaha naam waay xadii kun todoba boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadii saxiix ah qaala imam s abarna xarmiy ya ah, waan hay ka boodni kaas xadii kun todoba boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadii saxiixa ah. qaala imam s abarna محمد بن مثنى العنزي وثقة حافظ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وثقة حافظ قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وثقة عن قتادة عن عزرة ابن عبد الرحمن الكوفي وثقة عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزة وثقة عن أبيه أبيس عبد الرحمن بن أبزة وصحابي صغير رضي الله عنه وارضاه ورحمه جميع الرواة أن رسول رسول صلى الله عليه وسلم كان رسول يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد وإذا فرق قال سبحان الملك القدوس arsala hishaam xadiidka noo imaan doona hishaam eh, ayaa mursal ka dhigay ayaa mursal ka dhigay hishaamka midku adinkaa laydinka rabaa iyo ruwaadda dhan soo socoto xadiid kun todoba boqol iyo shan iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aleyh raxmat ullah maxuu saxiix ku noqday laakiin muxuu saxiix ku noqoni bima qablahu ayuu ku noqoni laakiin mursala saxiixa cid inka dhagaysana ma laha qal imam abarna mxamed ibn ismaaciil wa iqa can abi caamir can hishaam can qataada can cazra can saciid bn cabdiraxman bn abza ana nabiy sal slm kan wxuu nabigeena yutiru mid witir la imaado wasaaq alxadiid uu kaxeeyey saciid ibn cabdiraxman bn abza ayaa toos nabiga u laacay oo nabiga la aaday sal l slam raggan waa kuwe maxamed ismaaciil waa ninkee hishaam uh, abi camir waa ninke hishaamna waa ninke hishaam dastawahi abi camirna abu camirna cabdimalik albasri ah, ah. muxuu yahay marka martabadiisa iqa tamaam mm hams waa iqatun habt soomah ya waaya baabu ibaaxati salaati salaad banayn la baney baabkan u baab yahay bayna alwitri markuu qofku witrka tukada inta udhexaysa wa bayna rakcati alfajri iyo labada rakco fajarka inta udhexayso witrkii aad tukatay labada rakco fajarkana waad tukan doontaa insha allah inta udhexaysa marka laba dhanba waa laba shayba waa ku banaan yihin inaad iska khooris inaad iska hordis inaad qur-aan akriso inaad danaysato danihii kale adduuna iska qabsato iyo inaad iska tukata labadaba waa lagu ogoli ishkaal ma laha intaas ayuu ka hadlaya imamka cali ramat lla xadid kun todoba boqol iyo lix iyo konton xadid saxiixa qaala imam nas alي abarna cabdullahi ibnu fudala cubaydullah ibnu fudala ibnu ibrahim النسائي وثيقة ثبت قال حدثنا محمد يعني ابن مبارك الصواف الصوري والصوري سين ما هو بالصاد الصوري وايه قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام الدمشقي الحمصي ثم الحمصي الدمشقي ثم الحمصي دمشق ودقنان جري كدبنا الحمصي النقضي ثقة عن يحيى ابن أبي كثير اليامي وثقة ثبت يدلس ويرسل قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة فقيه أنه سأل وxuu weydiiyey caaئشhaة أم المؤمiنiin radي الlaه ta ardاha can salaaةi rasuل lah wax ka weydiy sal sl min leyl habeenkii faqaalat waxay tihi kaana waxaa nabigana sal sl yusallii tukada alaaثa caشharata rakca toban iyo saddex ragca ayuu tukan jiray tisca rakcatin sagaal ragcadood qaa'iman isagoo taagan ayuu tukan jiray yutiru fiiha weliba witrkan iyada ayuu ku witrin jiray wa rakcatayn laba rakcana jaalisan isagoo fadhiyo waa markuu witrka tukado kadib ayuu la imaan jiray isagoo fadhiyo fa araada goortuu doono an yarkaca inuu rukcana qaama uu istaagi jiray farakaca wasajada markaasuu rukuuc jiray wuu sujuudi jiray waan soo marnay wayafcalu dalika arrinkaas uuu samayn jiray bacda alwitri witr kadib ayuu samayn jiray faidaa samica nidaaa subxi salaad subax aadaankeeda gortuu maqlana qaama uu istaagi jiray farakaca rakcatayn laba ragc ayuu tukan jiray khafiifatayni aad u fudfudad waa noo imaan doonta fadligeeda iyo mansilada ilah agti ay ka joogto subxaana wa tacaala marka maxalushaahidka marka maxay tahay inuu nabigeena sala allah alay slm markuu salaatuleylkii tukada iyo macalwitrkiisii intuusan salaadda fajir tukanin uu salaad kale tukan jiray dhib in ay lahayn ayuu imaamku daliishana aleyh raxmat ullah almuxaafadaةu calى rakcatayni qabla alfajri baab اlmuxaafada ilaalin la ilaaliya ayuu baabkan u baab yahay calaa rakcatayn laba rakca oo qabla alfajri salaada fajar ka horeyso ayuu baabkan u baab yahay in la ilaaliyo oo qofka uu joogteeyo safaran wa xadaran xadiid kun todoba boqol iyo sideed iyo todoba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي akhbarna moxamed ibn muhan alcanazi wa iqat xaafid qala xadana cuثmaan ibn cumar العبدي واثقة قال حدثنا شعبة وإمامك عن إبراهيم بن محمد المنتشر محمد وإبراهيم بن محمد المنتشر الهمداني واثقة عن أبيه أبيز محمد المنتشر وياني اسنا واثقة عن مسروق ابن الأجدع واثقة مخضرم عابد فقيه عن عائشة وحكوة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبينا وحوها لا يدع مدانا كتجن أربع ركعات أفر ركعة qabla اظuhri salaada duhr hortood kama tegi jirin salaad duhr ka hore afarta ragcana bay kama tegi jirin sala allahu alayh ali wasalam wa rakcatayn laba ragcana kama tegi jirin oo qabla fajri salaada fajar ka horeysa khaalafahu asxaab ashucba ayaa khilaafeen miman rawaa hada alxadiida xadiidkan wariyey falam yadkuruu ma sheegin masruuqan masruuq ma ayna sheegin oo waxaa weeyaan masruuq ay meesha ka saareenoo maxamed ibn muntashir ayay toos inuu ugu wariyey umuna caaisha ayay sheegeen ayuu leeyahay lakiin xadiku waba dhimaysa xadi todoba boqol iyo sideedi kontonood waa xadii saxiixa qala imam nas abarna axmed ibn cabdillahi bn اxakam alhashimi wa iqa qala xadana moxamed jacfar waqundar wa iqatun saxiix اkitaab wa fiihi afla qala xadana shucba imamka can ibrahim bn mxamed muntashir anahu samicuu ka maqlay abaahu abiis yukamalu yuxadiu isagoo sheegi ama ka sheekayna anahu isaga samica caaisha inuu muna radi a qaalat tir umuna caaisha kaana wuxuu ada rasul rasulka al sl slm laa yadacu midaan ka tegin arbacan afar qabla duhri salaad duhr ka hore warakcatayni bacda subxi qabla subxida salaada subax ka horna laba rakc kama tegi jirin qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi hada kan ayaa sawaab cindana agtana kana saxa oo toosan sawaab kalamaan wuxuu ka hadli un meesha in laga bixiya masruuq hadduu ku jirana dhib ma lahan hadduu ka maqan yaha dhib ma lahan lianna masruuqna umuna caaisha uu ka wariyey maxamed muntashirna isna oo ka wariyey dhibba ma laha marka ishkaal meesha kama muuqda wa xadiid cumaan ibn cumar khaa waa gaf ayuu leeyahay oo inuu meesha mashruuq soo geliyay sax ma ahan wallahu tacala aclam annaga marka wax badan aad nooguma khusayaan la socda markii ay noqota matniga xadiidka waa wax iska cadwa oona saxiixa xadiidka cashirka udambey insha allah tabarak wa tacala caawa kun todoba boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas ali amatullah akhbarana haaruun ibnu isxaaq alhamdani waa saduq qaala xadaثana cabda ibnu sulaymaan alkilaabi waa iqatan dabt can saciid ibn abi caruuba وثiqة عن qtاadة بن cم تسوس البصري عن زurارة بن أوفى الcم الxرشي وثiqة عن سacد بن هiشhام وثiqة عن cاشhaة وxuu ka wari أم المؤمiنiin رaضي الlaه taعaل ardاها عن النبي nabigana waxay ka warisay slى الlaه عليه وsلم أنhu nabigeena qaala inuu yidhi rakcata الفجri labada rakca ee fajarka khayru iyaga ayaa ka khayr badan min اdunya addunyada iyo wamaa fiiha iyo wax ku sugan ayaa ka khayr badantah saas ayuu nabigeena cadayna salى الlaه عليه وsلم marka ilahay fadligiis cid ka tagto waa yarta qolyahan walaalaheen ninkaan mat eshiyaanka ah ayaa waxaad la yaabay iyada oo salaad lagu jiro fajar hadduu imaado indian ku arkay uma abayeelaya waa in labadaa soo dhamays meelaadama iskaga soo tukani haddii aad rakcad ha dhamaato waxaa weeyaan uu iska tukani khayr min addunya waafiy ayuu rabaa inuu ku dhega laakiin fiqigaa maqano haddii marba salaad la aqima falaa salaata ila almaktuuba laakiin haddii salaadda gebageba ay ku tahay oo waxba kaaga dhina salaada kalena ay ku dhaafayn culamada qeyb ka mid waxay qabaan in inaad qabqab ka siiso oo kadibna aad ka daba tagto hada wallahu aclam w salى اllah waslm alى cabdi rasul mustafa